رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluغ اlmaraam min adilati اlaxkaam lilxaafid ibn xajar اlcasqalani raximah llahu tacaala wacanhaa ay wacan caaishata waxaa laga wariyey qaalat inay tiri caaisha kuntu waxaan ahaa aktasilu mid qubaysata ana aniga iyo rasuulu llahi iyo rasuulka sal allahu alayhi waalihi wasalama min inaain waaxidin hal weel xaggiisa ayaan ka qubaysan jirnay takhtalifu iyadoo ay isweydaaranayso ay isdhaafdhaafayso aydiinaa labadeena gacmood fiihi weelka dhexdiisa ay isku dhaafdhaafaysay marna asaga uu darsanaya marna aan aniga darsanayo min aljanaabati min ajli ljanaabati janaabo darteedna sidaa uu nabiga sala allahu aleyh wali wasalam oo u yeelayo min ajli ljanaabati janaabo darteed aan u qubaysanayni mutafaqun caleyhi bukhaariga muslim ayaa xadiidka soo saaray ayb zaada bnu xibaan ibnu xibaan wuxuu ku ziyaadiyey wataltaqii way kulmaysay labadeena gacmoodaa weelka ku kulmaayay mararka qaar wataltaqii way kulmaysay ayuu ku daray marka xadiidkan marka isaga sifatu wudu buu ku saabsan yahay waxaana laga qaadana waxay tahay in qofka iyo xaaskiisa inay isla qubaysa karaan weel biyo intay dhexla dhigtaan marka ay qofba u dardarsanayo marka oo sidaa ay uga ay janaabadii ay uga qubaysanayaan kaasaa laga qaadana marka xadiidkan caaisha marka waxay tiri kuntu aktasilu ana kuntu aktasilu ana damiirkii soo celisay ana nacam sababta loo soo celiya damiirka munfasilka ahna haddii damiirka mutasilka ah ee ama mustatirka ah amaba baaridka ah laakiin mutasilka ah hadduu marfuuc yahay fii xaalati rafci uu yaallo isim daahira laguma eh, cadfi karo ilaa in mar labaad damiirkii munfasila lasoo celiye ma ahane oo marka uu xaalatu rafcaha joogo xaalatu nasbaha banaan taha wataqu llaha aladi iyo xaalatuljarka labadaba wataqu llaha aladi tasaa'aluuna bihi waalarxaam bihi damiirkii mutasila ayaa waalarxaami lagu cadfay calaa man qaraa wlaraami qofkii akriyo jari marka wlaraami waa majruur ism daahir majruur waay oo lagu cadfay bihidaas hada ku jirtaa lagu cadfay nacam marka xaalat ljar iyo xaalat nasba wusci baa ku sugan xaalat rafca laakin waa in la soo celiya mar labaad kuntu aktasilu hadda faacil waa aktasilu ay ana waa maogtaha marka way soo celisa mar labaad ana cadafkaas marka usoo celisa anha marka kuntu aktasilu ana iyo rasuululahi sal l slam min inaain waaxidin aan ka qubaysanayna tiri hal weel ayaan ka qubaysanayna riwaaya waxay leedahay min inaain yuqaalu lahu lfarak weel xoogaa marka weyn oo saasoo kale inay ku qubaysanayo takhtalifu aydina fiihi gacmaheen la isweydaaranayo marka isdhaafdhaafayn takhtalifu aydina marna anaa darsanayo marna isagaa darsanayo riwaayo kale aada usii cadaynaysa caaisha ay leedahay radiallahu canha waa iga boobaya rasuulka sala allahu alayh ali wasalama xataa aquula dacli dacni dacli dacli ii dhaaf ii dhaaf riwaayo kalena waxay kusii daraysaa weliba anaa mararka qaar ka boobaya markaasu idhahaya isaguna dacli dacli ii dhaaf ii dhaaf aniga nacam marka aadi marka ayay labadooduba inay marka gacmahoodu ay isdhaaf isdhaafdhaafayeen oo biyihii ay marka kala qaadanayen waxaa laga qaadana marka weelkan waa yaraay sida imaamu shaaficiba uu sheegay weelkan waa yaraay biyaha ku jira qullitayn ma dhamayn mana laga aamin aha biyo marka soo faliilay inay meeshaas ku daadanayaan lagama aamin aha saa darteed marka biyaha mustacmalka inay marka haddaysan ah, midabkii iyo dhadhankii isbedelin iyo urkii aysan saddexdaas wasfi iska bedelin waa daahirun mudahirun waa daahir waana mudahir waxbay daahiriyaan sida raajixa a madhabka maalikiyadana saas qaba saasaana saxeixa nacam oo raajixa lianna baciid waa laba qof oo is ag joogo weel hoosta dhigtay gacmaha weliba ay ku dardarsanayaan in faniin ama wax lamida un laga waayo lamana soo guurinin hadda inay wax kaloo ay zaa-ido ay ku dareen meeshii lama sheegin intaas keliya unbaa lagu dhaafay min aljanaabati weli qubayskooda qubays cibaado inuu ahay sii cadayna min ajli ljanaabati ibnu xajar marka muttafaqun calayhi buu yiri laakin waxaa ka fiicnayd inuu dhaho muttafaqun calayhi walafdu limuslim ayaa fiicnayd liana min aljanaabati bukhaari kuma sugna muslim baa la gooni noqday oo fii saxiixi lbukhaari kuma sugna min aljanaabati kuma sugna nacam oo fii saxiixi muslim keliya ayaa janaabada u tacaruday oo muslim baa sheegay saa darteed waxaa fiicla in la dhaho muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaariyi nacam lafdiga bukhaari baa iskale in la dhaho zaada bnu xibaan wataltaqi ibnu xibaan marka wuxuu ku daray mararka qaar waa isgaaraayeenba marka waa kulmaya labadii gacmoodaa meesha ku dhex kulmaayay taas marka maxaa laga sii qaadanaa iyadana waxaa laga qaadanaa dee rasuulka sala allahu alayh waali wasalam markuu janaabada ka mayrto waysqaad ka gadaaleeya ma samay jirin nabiga sala allahu aleyh ali wasalam marka haddii ay saas tahay qofka xaaskiisa taabasho uu taabtay oo shahw aysan la xiriirin <clears throat> inaysan jebinaynin waysadaa laga qaadana lianna maxaa yeele dahaarada dahaaro oo labadaba isugu jirtay ahayd <clears throat> kadibna nebiga inuu sameeyey mar labaad inuu weyse qaatay riwaayaadkiisa wax ku cad ma jirto saa darteed marka taltaqiida waxay keenay ow laamastumu a inaan laga wadin taabasho caadi ahee laga wado marka taabasho oo jimaac in loo jeeday sida ibnu cabaas oo ku fasiray <coughs> marka xadiidkan waxyaabahaasaa marka laga qaadanaya oo weliba ibnu xajar wuxuu yidhi fatxulbaariga baabu wuduui rajuli maca imra'atihi <clears throat> markuu bukhaari baabaystay wa fiihi daliilun cala ana aliqtiraafa min almaai alqaliili laa yusayiruhu mustacmalan biyaha yar oo la qirfaysto gacmaha lagu tacabaysto inaysan mustacmal ka dhigaynin ayaa laga qaadanaa buu yidhi liana awaaniihim kaanat sigaaran weelashoodu waa yaryaray buu yidhi kamaa saraxa bihi shaaficiyu fi lum imaamu shaafici kitaabkiisa alum sida uu ku cadeeyey taasaa marka <clears throat> laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidkan weliba uu sheegay ibn xajar inuu faa-iideynayo axaadiista mancinayso ama reebayso biyo weel ku jira in gacmaha la geliyo in marka sababta loo reebo ay taba janaabo looga mayrto inay tahay liajli karaahadu ay tahay karaahatu tanziih si aysan biyaha u wasaqoobin ujeedadu inay tahay <clears throat> wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu waxau yidhi ina taxta kulli shacaratin tin kastaa hoosteeda waxaa ah janaabatan janaabo ayaa ah fansiluu dhaqa ashacra tinta dhaqa o qooya oo gaarsiiya yani albashara gibilka ama korka gaarsiiya marka hoos meesha marka madaxa hoostiisa ee maqaarka ay ku yaalaan iyo korkao dhan biyaha gaarsiiya oo qooya korka rawahu abu daauud abu daauud baa xadiidkan weriye watirmidiyu iyo tirmidi wadacafaahu labaduba way daciifiyeen xadiidkan ibnu kathiir kitaabkiisa irshaadu eh, alfaqihi ilaa macrifati adilati tanbih wuxuu ku sheegay abu daauud inuu sunankiisa uu ku yihi xadiiun munkarun xadiidkan waa xadiis munkar ah nacam wahuwa daciifun waa daciifun weliba yii nacam imaamu nawowi isaga xadiidkan wuxuu ku tilmaamay waxa uu yihi dacafa hada alxadiida ashaaficiy wayaxya bnu maciin wlbukhaariy waabu daawuuda waayruhum xadiidkan waxaa daciifiyey majmuuca imaam nawowi uu ku yidhi shaafici iyo ibnu maciin iyo bukhaari iyo abu daawuud iyo keyrkiisba asagoo mawquufana abu hurayra laga wariyey asagoo mursalana xasan ayaa irsaaliyey xadiidka ciladiisana waxa ay tahay alxaari ibnu wajih cilada xadiidka waa alxaari ibnu wajih waana nin daciifun jiddan lagu tilmaamay nacam talkhiis lxabiirka ayaa ibn xajar oo ku tilmaamay kitaabkiisa atalkhiis alxabiir fi takriiji axaadiis raaficiyi lkabiir nam marka eh, alxaaris bn wajihas waa cilada xadiidka ku jirta waana daciif ninkaas nam marka aimadaasoo dhan xadiidka way daciifiyeen wacalaa dalika marka xadiidkani waa daciif waliaxmeda can caaishata axmed waxaa usugnaaday can caaishata naxwuhu xadiidkan oo kale wafiihi waxaa ku sugan xadiidka dhexdiisa raawin raawi majhuulun oo majhuul ah riwaayo kaloo imaam axmed oo werinayaa jirto laakin raawi majhuula ah ku jiro nacam raawi majhuul ah ayaa ku jiro riwaayada marka nacam marka weliba majhuul maana waa mubham nacam oo maxaa yeele mubham iyo majhuul iyo muhmal hadda kahor ayaan kasoo hadalnay mubham waxaa la yidhaha raawiga marka la dhaho wacan rajulin wacan rajulin hadii la yidhaha ama wacan imra'atin majhuul waay waxaan ujeeda waa mubham haddiise laakin magaciisii la sheego qofkan fulan ibnu fulan laakin aan jarxi iyo tacdiil midna loo haynin majhuulow noqonaa qofkaas nacam marka tacbiirka xolaa ibnu xajar meeshaan majhuul ou yiri waa mubham nacam oo fiihi raawin lam yusama raawi aan la magacaabina meesha ku jiro mubhamkuna majhuulka waa kasii daran yahay marka naqdiga xadiidka la joogo mubhamka iyo majhuulka waxaa labadooda daran mubhamkaa sii daran majhuulul caynkana wax laguma xoojisto mubham warkiis daaba sare nacam ayb marka xadiidkan riwaayadan axmed ma xoojinaysa riwaayadii hore khulaasada marka waxay tahay xadiis abi hureyra waa daciif fiqhiga laakiin ku jira waa saxiixo in biyihii la gaarsiiyo hoosta korka oo dhan biyaha in lagu camimo waa mas'ale marka iyada axaadiis fara badan ku cad oo nebigaa yeeli jirayba sala allahu aleyh waali wasalam oo madaxiisa nebiga waa gelgelin jiray gacmihiisa oo la gelgeli jiray inta biyaha ku shubau gelgelin jiray marka macnaha xadiidka waa saxeix laakiin sanadkiisu waa daciif xadiidkan waxaa laga yaabaa in qofku uu isdhahayo axaadiistan daciifka muxuu ugu dhigay ibnu xajar kitaabkan axaadiisa daciifka ujeedooyin badan baa loo qoraa qofku inuu ogaado oo baabkan daciifka ku jiraba inuu ka warqabo si uuna ugu kadsoomin haddaan lagu sheegin ma fahmi kartid midda labaad cilada kale waxay tahay daciifka qaarkiis ayaa laga yaabaa in la kabi karo waa intaasood marka aad culimo kale iyo kutub kale aad ku aragto dariiqii oo dariiq kale uu kabay hadba sida ay qawaacidda xadiidka ay tahay marka mar walba in daciifka la qoro fawaaid fara badan baa ku jirta intaas marka wuxuu uga baxay baabu eh, usli janaaba wa xukmi junub xukunka junubka iyo janaabada waxa ku saabsan ayuu meeshaas uga baxay baabu tayamumi tayamumkiibuu ubaab yahay tayamumka cadayntiisiibuu ubaab yahay tayamumka cadayntiisi ayuu axkaamta kusoo aroortay cadayntiisiibuu ubaab yahay atayamum luqada waxaa lagu yihahdaa alqasdu wax in loo qasdo luqada waa saas sharciguna dabcan tayamumka waxa ay tahay in turaab loo qasdo cinda faqdi ilmaai oo cinda wujuudi lcudri cudurdaar markii la helo bi ama biyo la waayo in ciid loo qasdo lisibaaxati salaatina loogu qasdo salaad in lagu banaysto iyo waxay lamida ayb tayamumku marka mabaaxiftiisu aad bay u badan tahay culimada waxay ka baxiyaan asbaabu tayamum tayamumka sababaha keeno waxay ka baxtiyaan oo kale maxaa lagu tayamumsadaa maa yutayamamu bihi waxa lagu tayamumsado saddex waxay ka baxtiyaan sidoo kale sifatu tayamum qaabka loo tayamumsado ayay ka baxtiyaan nawaaqidu tayamum tayamumka waxyaalaha buriyo a ah ka hadlaan shan dahaara dahaaratu tayamum tayamumkan dahaaradiisu intee in la egaa xoogeeda ou la egyahay shantaas madaxataa ugu muhiimsan awala asbaabu tayamum tayamumka asbaabta keeni karta waa faqdulmaa in biyo la waayo ko waa sabab tayamumka keeni karo ama sababka labaad waxa uu noqon karaa marka awalan sababka koowaad waa waa faqdulmaa sababka labaad waxay tahay xaajatulmaa biyihii baad u baahan tahay adiga sabab kalaa ugu baahan tahay waa oon ahaan waxaa ugu baahan tahay ooman tahay ama xayawaan muxtarama ooman oo biyihii u baahan biyo waa haysataa markaas laakiin baahidaadii oo oonka ahayd ayaad ka hormarina weysadii markaa taymumsane intaad biyaha iska cabto ayaad taymumsane marka hadhow ee lama rabo inaad intaad biyi ku weyse qaadato adna aada dhimato saad ilaahay ku caabuday markaas ka bacdi qofkii ooman oo haraad qabo marka biyihiina iska cabto xayawaan hadda u baahan yahin waa lamid muxtaram ah waa lamid sababka saddexaad waxa ay tahay maradun yuqaafu macahu isticmaalu lmaai calaa manfacati cudwin jiro yani cudur looga baqaayo haddii biyaha lala isticmaalo qofkii isagoo jiradaas qabo hadduu biyihii isticmaalo in dhib weyn oo u imaanayo ama uu dhimanayaba ama xubin dhan ay baaba-ayso oo ama ay qofku jiis ka noqonayso ama ka baaba in laga gooyoba sabab ay u noqon karta marka saddexdaas sabab unbaa loo taymuumsadaa biyahood wayso iyo inaad biyo haysatid laakiin xaajo ay kugu jirto iyo jiro jiradaa marka in laga baqaayo qof inuu ku dhinto iyo in darar iyo dhibaataba u ka baqaayo way soo gelayaan marka marabka waxaa la haleeshiyaa oo soo raaca mararka qaar oo marabka lamida qofku hadduu meel aada u qabow badan joogo biyihii wuxuu ku kulugaystana ma haysto hadduu biyaha qabow ku qubaystana wuxuu ka baqaaya inuu dhintona nacam wadnaha istaago marabkay lamid tahay iyada nacam waa imaan doontaa cumar bin caas ayaa saas sameeyey inta janaabo ku dhacday ayuu teemumsaday markaasuu weliba dadkii tujiyey maxaa dhacayaa layidhi biyaad haysatahay markaasu wuxuu yidhi inii samictu allaha yaqulu walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina ayaa alla yidhi marka haddaanan biyahan ku qubaysto waaba dhimanayo hadday dhimasho iyo cudur weyn oo uga baqaayo waa tayamumsan karaan asbaabaha tayamumku waa inahaas waxyaabaha lagu tayamumsanayo maa yutayamamu bihi waxaa lagu tayamumsadaa turaab ciidaa lagu tayamumsadaa lana maxaa yl xadiidka rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yahay jucilat liya alardu masjidan wa tahura dhulka waxaa la iga dhigay masaajid iyo dahaaro wax lagu dahaaro qaato riwaaya muslim waxay leedahay jucilat liya alardu masjidan wa jucilat turbatuhaa lii dahuuran dhulka ciiddiisana waxaa la igaga dhigay mid lagu dahaaro qaato ciiddiisa ciidaa la sheegay idan waxa lagu dahaaro qaadanayo waa ciid wax kale lagu dahaaro qaadan karo wacalaa daalikaana waxaa ku tegay shaafici iyo imaam axmed ibni xambal saasay ku in ciid lagu taymumsado ciid ibnu cabaasna saasuu sheegay amaa aayadda qur-aanka fatayamamuu saciidan ayiban saciidka waa laysku khilaafay luqa ahaan waxaa la yidhaha saciid aturaab waa la yidhaahdaa asaciid waxaa kaloo la yihahdaa kullu maa calaa wajhi lardi dhulka korkiisa waxa oo dhagax iyo nuurad iyo waxay ahaataba dhulka korkiisa o dhan wixii ah waxaa la yihahdaa saciid aayadda marka xoogaa mujmala ku jira iyo cumuum laakin xadiidkaa fasirayo maadaama uu yidhi nabiga sal ly slam wajucilat turbatuha u turaab in laga wada marka xadiidkaa laga qaadana aayadda waa mujmal iyada iyo ibnu cabaas tafsiirkiisa fatwadamu saciidan dayiba wuxuu ku fasiray turaabulxarfi buu yidhi yani ciid nadiif ah oo marka daahir ah oo ciidda beeraha lagu fashoo kale naam oo caradan matalan dhoobeed oo boor kale oo kale in marka ibnu cabaas sa ayuu ku fasiray marka ma yutayamamu bihi waa turaabtaas waay midda saddexaad sifatu tayamum see loo tayamumsanaa tayamumka waxaa loo tayamumsanaya waxa ay tahay laba xubnood un baa laga tayamumsanaya wejiga iyo kafaynka wejiga iyo calaacalaha maaha ila lmirfaqayn ibnu xajar waa arki doontaa xadiidka mirfaqaynka wuu daciifiye kafaynkana bukhaari iyo muslim baa weriyey imaam bukhaarina iyadoo masaladan khilaaf oo ku jiro ayuu jasmiyey oo waxa uu yidhi baab waxa uu baabaystay baabu tayamumi lilwajhi walkafayni buu yii markau baabaysanayo kafaynka sheegay imaamu nawowina waxa uu yihi min xayu daliil asaa daliilka u dhow majmuuca kitaabkiisa majmuuca waxa uu yihi qowl qadiim imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka waa kafaynkaas iyo wejiga keliya in laga tayamumsado qawlka jadiidkana ilaa i xusulladu sheegaan markaasu wuxuu yidhi madhabtu iyada waxay ku tagtay ilaa xusullada laakin daliilka min xaysu daliil daliilka waxaa u dhow kafaynka aimada madhabka saasay u taxriiriyeen bayhaqina waa lamid saas isagna tayamumku marka wejiga iyo kafaynka weyaan tartiibta isaga marka in wejiga gacma keen la kala hormarinaa sida raajixa labadaba waa soo aroortay riwaaya wax hadda tartiib nas ah oo cadaynaana ma jiro in wejiga nebiga uu sameeyey iyo calaacalaha la sheegay iyadaas marka inay gacmaha horreyso waa suurtagal wejiga ina horreyn waa suurtagal saa darteed tartiibtu waajib ma aha ayb tayamumka marka maxaa loo arkaantiisa arkaanu tayamum maxay tahay waxa ay tahay in anniyatu eh, niyo lala yimaado naqlu turaab turaab in lasoo qaato oo meesha maxaa laga ixtiraazaa inay caradii marka ugu soo bido wejiga ay ku biddo waxba tayamum maaha taasoo kale inaad ciiddaadii soo qaado midda saddexaad waxa ay tahay eh, in biy eh, marka caradii wejiga iyo la mariyo iyo gacmaha masxulwajhi wajhi walkafayn inahaas qofka hadduu la yimaado tayamumka waa kaasa niyadana inama alacmaalu biniyaati baa u daliila sababtoo ah niyadu waxa weeyaan eh, tayamumka waa cibaado marka in la niyoodaa qasaba sifada tayamumka ibn xajar wuxuu yihi laba xadiisaa ka ansaxday xadiis alxaaris marka hore waa qaacideyna kadib axaadiista waa marayna ogaada nacam hadhow maku daahi doono axaadiista markaan marayo nacam marka sababka waxa ay tan ibn xajar wuxuu sheegay laba xadiisa sifatu tayamum ka ansaxday laba xadiis ayaa sifatu tayamum ka ansaxday xadiisu abi xadiisu abi juhaym ibnu sunna xadiis abi juhaym iyo xadiis camaar ibni yaasir labadaas xadiis abi juhaym iyo camaar ibni yaasir labadooda xadiis waay abu juhaym bukhaariyaa weriyey camaar ibni yaasirna bukhaari muslimba waa wariyey xadiisu abiljuhaym wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalama famasaxa wajhahu wayadayhi ufiirso xadiis abi juhaym nabigu wuxuu masaxay wejigiisa iyo gacmihiisa uu leeyahay wayadayhi yad ayuu sheegay yaduna waxaa suurtagala intaan in laga wado saasaana sala ilaa intaas in laga wado ilaa intaas iyadaa la yiha gacan ilaa intaas marka xadiis abi juhaym waa mujmal ogow xadiisu abi juhaym waa mujmal xadiidka camaar ibni yaasirna ee imaa doono waxa uu leeyahay nabigu sala allahu alayh ali wasalam inamaa kana yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu filnayd inaad gacmahaaga sidaan aad tiraahdid markaasuu darbo dhulka ku dhuftay gacmihiisa famasaxa wajhahu wa kafayhi wejiga iyo calaa marka masaxa wejigii iyo calaa caleyhi korkooda ayuu masaxay marka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay riwaayada abi duhaym waxaa lagu xambaaraa riwaayada cumaar ibnu yaasir camaarna sidaasuu fatwo jiray waxaa kaloo sifatu tayamum kamid a ah, hal darbo keliya inay tahay hal jeer unbaad dhulka ku dhufana laba darba ma aha leana xadiidka labada darbo ibnu cumar warkiisa waay oo rasuulka sala allahu aleyh wali wasalam looma kor yeelin oo ibn cumar ficilkiisi iyo hadalkiisii waay xadiidkan laakiin halka darbe sheegaayo labada calaacalaha iyo wejigana tilmaamaayo waa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam warkiisa hadalka rasuulkaana xujo ah naam hadalka rasuulka ayaa xujo ah oo daliil ah naam sifatu tayamum marka intaasaan uga baxayna mabaahista tayamumka waxaa kaloo kamid a ah, dahaarada tayamumku intay la eg tahayna marka aad tayamumsata adiga daharadaas in intee la eh, eg sida wayseqaadkii oo kale miya haddaad masalan janaabo ay kugu dhacdo ood biyo weyso tayamumsato ma sidii adoo biyo ku qubaystooo kale may u dhigan tahay uma dhigna dahaaratu tayamum waa dahaaratun muwaqatatun waa dahaaro oo ku-meel gaar ah ma aha dahaaro kaamil ah waa dahaaro oo ku-meel gaar ah saa darteed haddaad intaad tayamumsatay salaad aad ku dukatay markaa salaadii dhamaysa kadib aad biyo aragtay oo biyo heshay keeninkaagi waa u dhamaatay sidiisaba waana inaad markaas wayseqaad a ah samaysid sidoo kale adoo janaabo qabay haddaad tayamumsatay ood salaad ku tukatay ee aada biyo heshay waa inaad mar biyahaas inta qaadatid janaabo isaga maysid tayamumku janaabada markaa qaadaayo ma rafcinaayo ee waxuu kuu banaynayaa keliya inaad dukato waa istiwaa mubiix waa tayamumka waxbuu kuu banaynaya ma rafcinaayo laakin biyaha maxay uga duwan yihiin hadaad biyo ku janaabo isaga dhaqdo alaas janaabada waa ka rafcisanta adig janaabada way rafcisanta lakin tayamumka janaabada kuma rafcismayso mayso ma la fahma arrintaas tayamumka waa dahaara muaqata hadii biyo la helo waa in biyihi la isticmaalo cibaadadii aada hore usoo samaysata waa ku gudmaysaa laakin tu labaad waa u dhamaata waa inaad biyo u isticmaasho way noqonaysaa xadiidkii rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa asaciidu asaciidu ayibu turaabta daahirka ah wudu lmuslim muslimka ictiqaadkiisa waa hadduusa biyo helin wain lam yajid ilmaa cashra sinin toban sano iyuusanba biyo helin laakiin maalinkuu biyo helo faidaa wajada hadduu biyo helo falyattaqi llaha walyumisa basharatahu hadduu biyo helo ilaahay ha ka cabsado korkiisa biyaha ha taabsiiyo haddaad toban sano adiga biyo la-aan ahay iska gebagabaysanaysa maalinkaad biyo hesho inaad meerato janaabada janaabadii hore inaad ka qubaysato weli janaabada hore ko waa ku surantaha qorka tayamumka marka waa salaada unba kuu baneeyey isaga maa garta intaas tayamumku salaada kuu baneeyey hadaad adaada weyse qabin laakiinse ma kaa dhigaayo qof kamil dhahaar dhahaaradiisu qofay kamil tahay ma ka dhigaayo taas marka iyadana waxay tahay dahaarada tayamumka inta ay la eg tahay marka madaaxibta kalena kulli waa noogu dhex imaan doontaa insha allahu tacala can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu uu yidhi ucdiitu khamsan shan baa la isiiyey lam yucdahunna aan la siinin axadun axad qabli aniga hortay ahaa nusirtu waa la ii gargaaray birucdi baa la iigu gargaaray argagax cadowgeyga in argagax la geliyo masiirata shahrin bil intii loo socdo bil intii loo socdo cadowgeyga inuu iga cabsado oo iga argagaxo ayaa la iigu gargaaray taasu nabigaa iska lahay sala allahu alayh ali wasalam marka oo cadowgiisu markuu nabiga halkaanoo oo kale soo socdo cadowgiisu bil meel loo socdo marku joogo waa ka cabsanaya rasuulka sal sl oo argagaxa intuu galo iska cararaayo nusirtu waa la ii gargaaray birucbi baa la iigu gargaaray argagax masiirata shahrin bil intii loo socdo wa jucilat waa la yeelay lii aniga ayaa la ii yeelay alardu dhulkii masjidan baa la iiga yeelay masaajid iyo wa dahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato wa dahuuran dahuur waa wixii lagu dahaaro qaadanaya biyihii ama caradii haddii la godana oo dahuur la yihahna waa dahaaradii masirkeedi faayumaa rajulin faayumaa rajulin rajul kii oo adrakathu ay haleesho asalaatu salaadii ay haleesho ay soo gaarto waqtigii salaada au haleelo falyusalli haiska hadukado meeshuu jooga haku dukado hadduu biyahaysanina ciidii ciiddaas uu kor jooga haku ku gebagabayso ha ku tayamuumsado wadakara alxadiida sheegay marka xadiidkan nabigu shanta hadda labau nooga sheegay ibnu xajar nacam shanta marka inaa hadda uusa sheegin waxaa kamid ahayd shafaacada kamida waxaa kamid a sidoo kale dadkii baa la iisoo diray nabiga sal l slam waursiltu ila naasi caama dadka o dhan aa la iisoo diray jinniyo insiba nebiyadii kalena waxaa loo soo diri jiray nin iyo qabiiladiisa maa marka kamid ahaa rasuulka sala allahu aleyh wali wasalam waxyaabaa lagu khaas yeel ummadiisun ay la wadaagto khusuusiyaadka rasuulkana intaan waa ka badnaayeen culimmada ilaa intaan in ka badan gaarsiiyaan suyuudiya kitaab ka alifa la yiraahdo alkhasaais alkubraa iyo alkhasaais suqraa marka khasaaista ummadda iyo khasaaista rasuulka iyo waa fara badan yihiin oo intaan hadda kuma koobna annaga maxalushaadka naga quseeya waxay tahay wajucilat jucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulkii baa la iga dhiga meel lagu dukado ummadihii hore salaada kama ansixi jirin ilaa kaniisada ma ahne nasaarada salaad kama ansixi jirin ilaa fii kanaaisihim yahuuddana salaad kama ansixi jirin ilaa fii biyacihim ummadan laak alla ufududey meeshay soo gaaraanay ku tukanayaan haddaysan ahayn meelihii la reebay sida qubuuraha in lagu tukada ma banaana oo nabigu wuxuu yihi sal lahu alayh ali slam laa tusalluu ila alqubuuri xadiiskii muslim min xadiisi abi marsad alghanawi marka ma banaana in qubuuraha salaad loola jeesto masaajida in la dhexgeliyana ma banaana oo nabiga sal lahu alayh ali wasalam waa kii yidhi lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida yuxadiruna sanacun waxay sameeyeen buu nabigu uu ka digaayo ciladuna najaas iyo waxaas maahane sida saxeixa ciladu waxay tahay shirki baa marka ay u tahay dariica ay u tahay nacam lana qawmu nuuxba markay waaweyneeyeen oy nasawireen dadkii saalixiinta ahaa waa kuwii markii dambe caabuday naam wa qaaluu laa tadarunna alihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaaca walaa yaguusa wayacuuqa wanasra waqad adaluu katiira walaa tajid aalimiina ilaa dalaala cilada hadday mansuuso tahay ama nas oo kutusaayana mid mustanbad ah in laga hormariyo ma aha cilada mansuusadaa xoog badan maadaama in lagu fidnoobay dad saalixiina la arkay masawiradooda qubuurtoodana in lagu fidna waa laga baqaa marka naam marka cilada alla ou sheegay ayaa ka ayaa ka xoog badan midda ay fuqahada qaar sheegaan oy leeyihiin min baabi najaasa ah waa waxaa loo diidayo o nacam oo qofkan dhacaankiisii yaa laga yaabaa inay intay carada ku darsanto hadhow marka qofka meesha uu ku dukanayo najaas ay tahay nacam taas marka xataa ma ahan fiqi hadda xoog badan lasii tilmaamo maaha nacam marka eh, meelahaas iyo meelaha qashinqubka iyo musqulaha iyo meelahaasaa la reebay in lagu meelaha noocaasoo najaasta iyo macaasil ibil meelaha geela oo o xeryaha geela u ah iyo marka xeryaha geela waxaa loo diiday geela inuu qofka ku is istaayo isagoo salaad ku jira uu baabiciyo waa dib badan yahay geela iska digaa marka saa darteed taasaa looga reebay qolada taasna naam meelaha layska reebay maahani asalka meel walba in lagu duka karo ayaa ayaa kamid a ah waxyaabaha nabi lagu gaar yeelay wa dahuuranna dhulkii waxaa lagaga dhigay wax lagu dahaaro qaato oo haddii biyo la waayo in dhulkii lagu dahaaro qaato lagu gebagabayso lagu taymayso riwaayadan marka riwaayo caam a ah waay waxaa qabsaday riwaayadan culamada odhanayso dhulka korkiisa ayaad ku gebagabaysan kartaa ama ciid ha ahaato ama ha noqoto dhagax ama ha noqoto xataa eh, mutaleelkan ayaa lagu gebagabaysan karaa madaahib baa qabta nacam maalikiyada iyo kala qabaan iyo xanafiyada iyo nacam iyo qaar qaba iyagu marka dhulka wixii kasoo baxaba in lagu gebagabaysan karo sida nuurada iyo xilama wax asalkooda dhulka u ahaa markoodii hore sida nuuryada iyo kale in lagu gebagabaysan karo waxaas dhanna daciif waa nacam saxiix ma aha oo axaadiid kale uqabsadeen jucilat liya alardu masjidan wa dahuuran ay uqabsadeen laakiin riwaayada ka dambaysa fiiri marka ibnu xajar oo keenay wa fii xadiidi xudayfata cinda muslimin kitaabkan mukhtasar waay riwaayo walba macno gooni ah ku jira ogow nacam riwaayo macno gooni aan wadinin ma jirto kitaabka ila mukarar ma aha waa ka ilaaliye sheekha naam hay qofkii fahmana waa fahmay kaan fahmina ma fahamsanaga naam hay wax mukarar ma jiraan wafi xadiisi xudayfata cinda muslimin muslim agtiisa wajucilat waa la yeelay turbatuhaa dhulka ardada ciideeda wajucilat waa la yeelay turbatuhaa turbat lardi dhulka ciidiisa lana naga waxaana looga dhigay dahuuran wax lagu dahaaro qaato idaa lam najid haddii aanan helin almaa biyo haddaan waayo oon biyo aanan helin ujeeda marka muslim riwaayadiisa marka maxay cadayne dhulka oo dhan inaan lagu taymuumsanaynin ciiddiisa in lagu taymuumsanayo wa jucilat turbatu haday sheegtay marka riwaayadan tafsiiray u tahay riwaayadii hore culammada badankoodna saasay qarireen oo ay caddeeyeen ibnu daqiiq ilciid iyo rag badan saasay caddeeyeen ibn ibn ibn ibnu cabdilbar iyo aimo badan saasay caddeeyeen ayay caddeeyeen iyo imaamu nawowi iyo kulligood meeshaan marka laba ishkaalaa lagu keenay culamada shaaficiyada qabto ayaa neri iyo culamada xanaabilada waxay qabaan in ciidda lagu dahaaro qaato lagu taymamsado waxaan ciid ahayn aan lagu taymamsan karin turaabu farqi baa udhexay dhan aturbatu meel walbo ciidda taallo iyo waxa kor yaallaa turba la dhahayo turaabtuna gaab ciiddan waa ka gedisanta aturba bimacna alardi kale waay dheheen aturba aturbatu iyo turaabu laba macnay kala tahay dheheen saa darteed wajucilat turbatuha xujo ma noqonaysa ibnu xajar marka kitaabka uga dhex jawaabayo wuxuu yihi wa can caliyin radia allahu canhu cinda axmeda cali bn abi aalib waxaa laga wariyey cinda axmeda imaam axmed agtiisa musnadka axmed wajucila turaabu waa wajucila waa la yeelay aturaabu ciidii turaabtii lii aniga waxaa la igaga dhiga dahuuran wax lagu dahaaro qaata ujeedaa marka turbadana in turaab loo jeeda riwaayo kaloo ku keenan marka waa xoog badan yahay qolada turaab keliya lagu dhaaro qaadana odhanayso oo dhulka ajzaadiisa kale laguma taymumsanayo warkooda aad u xoog badan yahay turbana waa keeneen turaabna waa keeneen marka daliilkoodii kuwan kale marka meeshii ayuu ka baxay masale kalena waa la imaadeeno waxay tahay waxay yidhahdeen oo qaacido usuuliye oo waxay dhaheen wajucilat turbatuhaa in wax lagu qaydo oo la yidhaha turbatuhaa eh, in xadiidkii hore oo mutlaqa ahay lagu qaydo riwaayadan wajucilat turbatuhaa taqyiidkaas waxbaa ku jiray sababtu waxay tahay mafhuumka wajucila turbatuhaa looga fahmay in ciidda lagu tayamumsado waa mafhuumu laqabay mafhuumu laqabkana adcafu lmafaahiim yani mafhuumu laqabka wuxuu ka wadaa shaygii guud oo nooc isaga anwaacdiisa kamida la xuso ma aha in wax lagu taksiisiyay marka oo la yidhaha halkaas nooc keliya loo jeedaa la dhaho shaa qasab ma taas waxay dhaheen mafhuum saxa ma aha laakin hadda masala kole usuuliga hadda waxawaaye iska daqiiq ah laakin taa laftirkeeda ibnu daqiiq waa ka jawaab wuxuu uga jawaabay ma aha mafhuumulaqabka keliya lama xujaysan ee laba jumlo ayaa xadiidka muslim kusoo aroortay oo mar nabigu wuxuu yihi jucilat ilardu masjidan dhulkii waxaa laga yeela oo lana anaga nalooga dhiga masjidana nalooga dhiga haddana jumlo labaad nebiga keeno wuxuu yihi wajucilat turbatuhaa lanaa dahuran labada jumle lakala gediyey oo dhulkiina laga dhigay meel daahir oo lagu dukado marka dahaaro qaadashada oo tayamumka laga hadlayana ciidii gooni loo sheegay waxay keenaytaas in ciidda marka ay xaalad gaar ah ay leedahay labadaas jumlo yani dhulkii waxaa la siiyey inuu daahir yahay turaabtiina in lagu dahaaro qaataa la siiyey kala qaadidaas marka waa waa qayd xoog badan kala qaadista la kala qaada xoog u yeelay khulaasat lqowl saddexdan riwaayo saad ku fahmaysaa waxay tahay riwaayada hore waa mudlaq riwaayada labaad wajucilat turbatuhaa turbay qayde oo waxa lagu tayamumsana waa turbat lardi dhulka turbadiisa wa haddii muran iyada laga keenana riwaayada axmed wajucila jucila turaabu dhehaysaa si fiican weli ufasiraysa in turaabta keliya loo jeedo wajucila turaabu lii dahuuran dee adiladan hadday soo aroorto si caama ay usoo aroorto daliil kalena si khaasa u yimaado kan khaaskaa caamka laga hormarin waa masala iska macruuf a ah. waa usuulka lagu garanayo lagu yaqaano marka saddexdan riwaayo sheekhu saas ukala u kala keenay turaabtaasaan marka haddii qur-aanku oo mujmal noqday fatayamamu saciidan uu yidhi xadiidka hore mujmal uu yahay labadan dambaa marka waa inay wax fasiraayaan oo waxa wax lagu tayamumsanaa ay turaabtii ay tahay xadiidka dambe marka imaam axmed isagona xadiid saxiix ah waaye oo xadiidkan marka waa xadiid xasan ah abu cawaana fi saxiixii kusoo bixiyey abu daawud ayaalisi musnadkiisuu kusoo wariyey daara qutni iyo bayhaqina laba dariiqay ku keeneen waa marka xadiid saxiixa ah, marka kaasaana marka tafsiir ah wacan camaar bni yaasirin radia allahu canhuma qaal bacahani nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigaa idiray fii xaajatin dan ayuu ii diray xaaje ayuu ii dirsaday faajnabtu waan isku junubay falam ajid ma aanan helin almaaa biyo ma aanan helin fatamaragtu waan galgashay fi saciidi ciiddii baan ku galgashay kamaa sidii tamaragu daabbatu daabadda neefka xoolaha sida u galgasho dhulka ugu galgashoo kale ayaan u galgashay uma markaa dabadeed ataytu nabiyaan u imid sala allahu alayh waali wasalam nabiga fadakartu dalika arrinkaasaan sheegay lahu linabiy nabigaan sheegay sala allahu alayh ali wasalam faqaala markaasuu yidhi inamaa kaana inamaa wax kale mahane kaana yakfiika adiga waxaa kugu filnaa an taquula inaad ku samaysid biyadayka labadaada gacmood haakada waa qawla layidhi laakin waxaa loo jeeda ficil an taquula ay an tafcala an taquula inaad ku samaysid ood biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaan sidaan inaad ku dhexdid labadaada gacmood uma markaa dabadeed daraba nebiga waa dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood alarda dhulkiibau ku dhuftay darbatan waaxidatan hal mar ku dhufasho hal mar ayuu ku dhuftay bis uma markaa dabadeed masaxa shimaala bidixdiibau masaxay calalyamiini midigta korkeedu ku masaxay naam bidixdiisii ayuu midigtii saas ugu masaxay korkeeda ayb wadaahira kafayhi labadiisa calaacaloodna waa isku masaxa korkooda yani bidixdii midigto saas ugu masaxay midigtiina bidixdu ku kor masaxa korkeeda wadaahira kaffayhi labadiisa calaacalood daahirkooda ayuu masaxay iyo wawajhahu iyo wejigiisa masaxay mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen walafdu limuslimin lafdigan muslim baa iska leh aan wada dhamaystirno fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaye bukhaari usugnaatay wa wadaraba nabiga waa garaacay bikafayhi labadiisa gacmo calood alarda dhulka uu ku dhuftay wa wanafaka fiihimaa waa afuufay oo waa iska afuufay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam uma markaa dabadeed masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay labadiisa gacmood wajhahu wejigiisa iyo wakafeyhi iyo calaacalihiisa bukhaari iyo muslim labadooda riwaayaba calaacalaha unbay sheegaysa uma jeedin xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa sifatu tayamum waana xadiidka ugu saxeexsan waan oo laga qaato waxaa marka fawaaida xadiidkan kamida ko qiyaasku inuu banaan yahay qiyaasku inuu banaan yahay liana camaar bnu yaasir waa isku junubay oo yiri tayamumkii ma aqoonin isaga markaasuu muxuu sameeyey maadaama uu biyo waayey ciidiiyo ku galgashay kor wuxuu is yidhi marka korkaagao dhan carada gaarsii sida biyaha aadba o dhan u gaarsii sidoo kale marka qiyaas buu sameeyey rasuulkana sala allahu alayh wali wasalam qiyaaskiisao dhan ma wada burinine wuxuu yihi waxaa keliya kugu filneed wejiga iyo labadaan calaacdood bis yani asalka qiyaaska nebigu ma diidin ee wuxuu diiday qaabka wax u qiyaastay lidalika xadiidkan ibnu xasm ayuu kasoo horjeedaa ibnu xasm asaga xadiidkan wuxuu u daliishaday qiyaasku inuu baail yahay adilada sharcigan inuusa kamid ahayn ba qiyaaska laakiin asaga lagu dabagediyo waxaa la yidhi haddii nooc qiyaaska kamida la diiday maaha kulligiis inuu xaaraam yahay marka leana hadeertaa nebigu ma dhihin maaa inamaa kaana waxaa kugu filneeda yani waxaa laga qaadanaa marka meeshaas haddii uu masixi lahay gacmihiisa iyo wejigiisa keliya inay ku filnaa lahayd qiyaaskiisa oo u saxmi lahay marka qiyaaska wuxuu kamid yahay masaadirta shareecadu ka mid yahay kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca iyo iyo qiyaaska marka qiyaaska jumhuur ahlicilmi way qabaan ibnu xasm un baa diiday iyo iyo daahiriyada ayagu waxay leeyiin qiyaas lama ogola ayagana de waxyaaba badana lagu laazimiyey marka mar hadday qiyaaskii diideen waxyaabaha lagu laazimiyey waxaa kamid a ah, hadda waxaa la yidhi falaa taqul lahumaa uffin qur-aanka waxuu yihi labada waalid hadhihin uf hadhihin labadaada waalid ma garaaci kartaa marka labadii waalid labadaada waalid ma tumi kartaa hadday dhahaan maya ma banaana in la tumo maxaa u daliila laleeyahay marka qiyaasan waxaa laga qiyaas qaatay haddii la diiday uf inaad tiraa in la garaaco min baabi owlaa de qiyaaskii soomaha marka waxa ay qiyaaskii ay ka cararayeen wax ku sugeen naam haddii waa qiyaas jeli ah weliba naam haddii la yiraha marka eh, hadday dhahaan waa la garaaci karaan hadda waxay noqonaya marka eh, fadaaxo aada u weynay noqonaysaa naam calaa kulli xaal qiyaasku waa masdar min masaadir eh, shareeca kamida ah, naam inkastoo marka dawaabit u leeyahay arkaan u leeyahay qiyaas wax walbaa layskama qiyaasi karo asal iyo farac iyo cillo iyo xugun uu leeyahay nacam haddii intaa marka qiyaaska u wadaa o arkaantiisa ay u dhamaato waa qiyaas soco karo nacam haddiis u dhamaanina dee qiyaas faasida ah, waxaa kaloo xadiidka laga qaadana waxa ay tahay camaar markii uu sidaa nebiga u sheegay sala allahu alayh ali wasalam rasuulka marka waa uga jawaabay waxaa xadiidkan laga qaadanaya marka janaabada xataa qofka marka uu qabo tayamumku inuu u banaynaayo in uu salaadii qofka uu dukado qofka tayamumka marka laba laba laba laba waxyaabood ayaa lagu banaystaa ninkii janaabo qabayna waa isticmaalaa ninka aan janaabo qabin laakin wayse aan qabinna wayse waa ka dhigan karaa marka laba janaabada iyo labada dhinacba waa tayamumka cumar iyo ibnu mascuudaa diidi jireen qof janaabo qabo cumar wuxuu dhihi jiray anuu ma arko inuu qof janaabo qabo tayamum uu ku dukaday markaasuu camaarna uu dhihi jiray waa ogtahay inaan aniga inaan inaan intaan junubay ani adiga aan junubnay adiga aad iska dhaaftay aniga aan dhulka ku galgashay salaadii aan dukaday nebiga markaan u imidna inuu yidhi inamaa kaana yakfiika saana u yidhi markaasu cumar wuxuu yidhi wixii adiga aad tawallisay arrintan mas-uuliyaddeeda adaa qaadayo yani inuusan ogeynaa markaas cumar uu hilmaamayaa dhici karta naam ee marka uu camaar uu yidhi arrintan aad nebiga ka sheegaysa adaa mas-uulka ogow markaasu camaar marka waa warin jiray dadkana waa u fudwo jiray qofkii janaabo ay ku dhacdo inuu tayamumka ku banaysan karo salaad hadduu biyo waayo sida qofka waysada u baahan ba u tayamumsan karo weliba ow laamastum nisaadan waa laga qaadana in kuntum junuban fadaharuu in kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min algaa'iti aw laamastum nisaa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba owla adaad u tagtaan biyo aada waysaan fatayamamuu saciidan ayiban aayadana waa ku cadda xadiidkiina way ku cadda meeshaas marka maxaa laga garanaa qofka weyn ee caalimka inay masaa-il dhaafi karto ayaa laga qaadana cumar iyo camaar mas'alada ay ku murmeen bukhaari ay ku taallaa inay ku murmeen oo camaarna ou xasuustay mas'aladii cumarna uusa xasuusanin marka haddaa tiraa marka mas'aladaasna sidaana daliilkeedu yahay haddii lagu yihaha waa inaad daliilka un ka doodo oo aad tiraa ma saxiixa yaa saxiix yeelay fahamkan soo yahay laakiin aslanba doodu inay soo gasho seed adiga ku ogaatay imaam hebelna uu ku ogaan waayo ma adaa ka cilmi badan imaam hebel khalad camaar iyo cumar cumaraa cilmi badnaay fadli badnayna maca dalika masaa'ilaa dhaaftay cumar waana badan tahay masaa-isha cumar dhaaftay oo asxaabta ay ku baraarujiyeen waxaa kamid a ah xadiidka abu muusa alashcari markau cumar u yimid rasuulka sala allahu alayh ali wasalam oo gargaraacay marka u yimid abu muusa cumar u yimid oo albaabka gargaraacay saddex jeero istiidaan weydiistay cumar waa kafuri waa mashquulsanay marka waa iska laabtay abu muusa alashcari markaasuu cumar yiri alam asmac sawta cabdillahi bni qays war hadda dhan waxaan maqlayo yii abu muusa alashcari codkiise iigu yeera waa loo yeeray maxaa u baxday yii markaasuu dha nabigan ka maqlay ida sta'dana axadukum halaaan midkiin hadduu saddex jeer isti'daan weydiisto la qaabili waayo haska baxo markaasu wuxuu yihi kaanu yii markhaati dhacan haddii kale waa ku garaacayo markhaati kaan hadii kale dhacan cumar ujeedadiisu waxay ahayd inaan xadiidka la fududaysanin abu muusa war waa ka yeelaa laakin wuxuu rabaa dadka inuu baro warka nebiga in la hubsado oo aan inta layska istaaga qaala rasuullah sal l slam kada qaala rasuullah kada inaan la dhihin waa in dadka laga zajriyo laga edbiyo waxaysa aqoonin inay iska hadla kam min annaas hadda u baahan marka edabtaas oo masaajidka istaagayo axaadiis aan jirin iyo wax jiro isku daraa war haddii la yaraa waxaan ka joogna sanku taagan waxaa rabtaan waa iska baciifinaysaan daciifinaysaan leeyahay isaga xataa ma hubo meel uu ku sheega male xadiiska uu werinayo man kadaba calaya mutacamidan falyatamawa maqcadahu min annaar soo gala qofkaas saa axaadiista rasuulka iskugu maqiiqahay abu muusa marka waxaa u markaati furay abu saciidin alkhudri meel ansaarta joogta inta yimid ayaa ninkii ugu yaraaya lagu daray abu saciidin alkhudri markaasuu markaati u furay cumar radia allahu canhu markaas wuxuu yihi inaan hubsadaan rabay uu yiri markaasuu weliba wuxuu ku daray alhaani safaku fi laswaaq waxaa anigi mashquuliyey uu ganacsiga suuq aan ku hayey cilmiga waxaa iga mashquuliyey ganacsiga suuq aan ka sameynayay ir cumar bn khadaab radiallahu canhu baa saas dhahay dhahaye imaamu shaaficina kitaabkiisa arisaala wuxuu ku yidhi qof sunada nebiga axaadiista rasuulka dhan wada xifdiyey ma jiro yii ummadan in walba nin walbaa qaybu ka xifdiyey nin kulligeed wada haayo ma jiro wax ka dhumayna ma jiro sunada rasuulka sala allahu alay ali wasalam xadiis nebiga oo maqanna ma jiro hal ninna ma wada haayo imaam shaafici caqligiisa fir nacam iyo diraayadiisa uu leeyahay n lidalika wuxuu dhihi jiray imaam axmed uu ku dhihi jiray wixii xadiis agtiina ka ansaxo ii sheega u dhihi jiray aan anigona wax ku dhison qaateen haddana waxaa lagu leeya hadaad tiraa masaladan xadiisaa kusoo arooray shaafici masaladan ijtihaad ijtihaado ku dhisay xadiisaa jiro bukhaari bay ku sugan tahay waxaa lagu leeyahay mashaaficiya adiga ka aqoon badan tahay nacam waa muqalid dadka inay waxbartaan aan ogoleyn qofkaasoo kale nacam adi adiga waxay dani kugu jirtaa rasuulkaa lagu su-aala sala allahu aleyh wali wasalam markaad qabriga gasho ee lagu su-aali maayo fulan iyo fulan iyo fulan lagu su-aal ee culumada cilmiga unbaa laga bartaa hay ayb marka inama nabiga sala allahu alayh waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale laba hal darbo inuu tayamumka uu yahay atayamumu darbatun waaxidatan hal jeer inuu laba darbo nebiga ma u sheegin weliba maqaamkan maqaamu tacliim ahay ogow meel looga baxsan kara ma jirto lianna maxaa yeelay nebigu markaan camaar buu waxbaraa qofka marka wax la baraayana wax walbaa loo sheegaa soo ma wax la qarin kara ma jirto markaas maqaamu tacliim iyadoo ay taho nebiga hal darbo u sheegay labada darbo oo anaga marka madhabka noogu jirto oo madhab imaam shaafici ou qaba tayamumu darbataani waxaa laga qaatay xadiidka soo socda waana arki doonaa naam sida uu yahay ama xadiidkan camaar oo saxiixeynka ku sugan hal darbuu sheegaa waxaa kaloo laga qaatay sidoo kale tayamumku in kafaynka keliya calaacalaha inuu yahay ee aan ilaa xusullaha la gaarsiinaynin leana maxaa yeele markaa nabiga uu baraayo labada riwaaya bukhari muslim riwaayaadka bukhaari iyo muslim oo dhan kafayn ay sheegayaan ayb waxaa kaloo laga qaatay xadiidkan uma masaxa shimaala cala alyamiini wa daahira kafayhi wa wejiga inuu dambeysiyaad mooda hadda labada calaacalood iyo wejiga laakiin waawgu waawga macaani xuruuf lcadfi marka laga hadlaayo waawga tartiib ma faa'iidey jirin soo maha waawgu tartiib ma faa'iidey jirin xukunka keliya unbuu keenaa bis marka saa darteed lama dhihi karo hadda wejigii iyo iyo kafaynkii baa calaa wejiga ka horeeya lama dhihi karo sababtoo a ah waaw baa layskula cadfay uma layskulama cadfay waxaa kaloo soo riwaayada labaad ee uu keenay ibnu xajar ziyaaday wadataa riwaayada labaad ziyaadada riwaayada labaad ay wadato waxa ay tahay waxau yihi wadaraba bikafeyhi larda buu ku dhuftay wa nafaka fiihima waa afuufay waxaa laga qaadanaya in boorka layska fududayn karo ciddu hadday boor leedahay inaad iska fududayn kartid oad afuufi kartid oo aada iska khafiifi kartid ayaa laga qaadana sida ibnu xajarna oo sheegay uma masaxa bihimaa wajhahu wa kafeyhi riwaayadan waxaa kale wadataa wejigay soo hormaraysa hadda kii horena kafaynkaas uma jeedin wajhaw wa kafayhi bay midaan tiri haddii mar riwaayaadku ay sidaas yihiin wax hadda tartiib faa'iideynayan aan lahaynin sida raajixa marka waxay tahay tartiibtu inaan rukni aysan ahayn tartiibtu inaysan ahayn rukni oo aad midaad doonto hormari kartid wejiga iyo kafeynka labada midaad miduu doono qofku inuu hor marin karo wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama atayamumu darbataani tayamumku waa laba garaacis laba jeero dhulka ku dhufato darbatun halmar dhufasho lilwejhi bay usugnaatay wejiga wa darbatun darbo kalena lilyadayni baa iskale labada gacmood ilalmirfaqayni laga gaaro ilaa labada xusullood rawaahu daara quniyu daara qutni baa wariyey xadiidkan wa saxaxa alaimatu a'imada waxay saxiix yeeleen waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay mawquufna maxaa la dhihi jiray marka mawquuf wixii asxaabta ku egaa la yidhahda oo nebiga aan gaarsiisinayna la yidhahda mualaxulxadiidka kusoo marnay mawquuf maxaa la yidhaha wixii maa eh, eh, wixii saxaabiga lagu waqfiyo oo lagu joojiyo maa udiifa ila saxaabiyi ayaa mawquuf la yidhaha wixii saxaabiga loo idaafay oo loo tiiriya mawquuf la dhaha oo min qawlin aw ficlin qawl iyo taqriir ah idan marka uu leeyahay a'imadu waxay saxiix yeeleen mawquufnimada xadiidkan ee marfuucnimadiisa ma ay saxiix yeelin maxaad ka fahmaysaa marka meeshan ku cad hadalkaani waa hadalkii ibnu cumar ibnu cumar iyo rasuulka ka waran marka laba labadoodii hadal hadday iska hor yimaadaan badan weli ogeyn in rasuulka la hormarinaayo iyo in ibnu cumar la hormarinaayo shaki uga kala jiraan iyo in shaafici la hormarinaaba aan kala garanay nasiib daro ah, qofkaas maxaa laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah muxuu leeyahay muxamedun rasuulullah maxaa macnaheedu hadii u iskala garanaynin wax la hormarinayo ayb meeshan marka laba mas'ale marka in lagu baraarugsanaado waa rasuulka iyo hadda waxa iscaariday waxa ay tahay hadalka ibnu cumar iyo hadalka rasuulka hadalka rasuulka alla hormar sala allahu alayh ali wasalam haddaad tiraa ma dhici kartaa in hadalka ibnu cumar iyo hadalka rasuulka iska hor yimaadaan say ku dhici kartaa haddii la yiraha ibnu cumar ma nebigu ka hor imaana maya ibnu cumar nebiga ka hor imaan maayo laakiin waxaa xadiidkan camaar inuusan maqlin ba isaga laga yaabaa mar hadduusan maqlinna saxaabigu waa ijtihaadaya ijtihaadkiisana wuxuu ka qiyaastay waysaqaadka markaas ilaa mirfaqeynki geeyey waa la fahmi kara soo maa ibn cumar xadiidka inuusan maqlina laga yaaba le xadiidkan camaara loo sheegay inuusan maqlin baa suurtagala hadduusan maqlinna de waa ijtihaadaya asaga marka ibn cumar ijtihaadkiisa hal ajarow kuleeyahay laakiin adiga hadday kusoo gaarto hadalkii rasuulka iyo hadalka ibn cumar labadaba uu kusoo gaaray kan rasuulka inaa hormariso sal llahu aleyh wali wasalam madadka in lagu khalkhal geliyo ma fiicna ibnu xajar aimada shaaficiyado kamid yahay asagana saan cadaynay Ah, wasaxa aimatu waqfahu isagaa dhahay ah. fatxulbaarigana isagaa ku rajaxay xadiidkii hore rajaxay oo tayamumka sifadiisa ugu fiican kan camaar waayo imaamu nawowi oo aimat muxaqiqi aimat ah, muxaqiqu aimat lmadhab ahna kamid ahna wuxuu yidhi min xaysu daliil amaar camaar hadalkiisa <coughs> raajix min xaysu daliil min xayu daliil camaar ayaa marka riwaayadiisa lagu dhaqmaa haddaba marka maxaa marka ibn cumar marka ibn cumar marka waa maadaama uu ijtihaad sameeyey ijtihaadkiisa hal ajiro kuleeyahay mida kale qaacidada ahlu sunnada ay qabaan ay ka duulaanna waxay tahay culimada in loo cudur dhahaa qofka haddau kaamilul aala u yahay oo ijtihaadkiisa ou kaamil yahay oo dhamaystiray ou dhamaystirtay adawaadka ijtihaadka waa loo cudur dhaaraa hadduu gafa masalada hadii u nas iyo asaga iska hor yimaadaan waa loo cudur daaraa siyaabo badan baa loogu cudur daari karaa xadiidka inuusa soo gaarin dhici karto ama inuu soo gaaray laakiin oo u arka in la nasakay isaga suurtagal ama inuu soo gaaray ounan u arkin in la nasakay laakin dalaalada xadiidka oo u arko inaysan faa'iideyneynin ama aysan keenaynin sidaan loo fahmay fahamka inay wax si ka yihiin waa laga yaabaa inahaasaa loogu cudur daaraa culamada ee toos nebiga uma khilaafayaan ahlu sunada iyo dadka ahlucilmiga sheikhulislaam ibnu taymiya risaale wuxuu le layihaha rafcu lmalaam can a'imati alaclaam eedda in laga kor qaado culamada waaweyn culamada waaweyn in eedda laga dul qaado marka ma eedeynayna inaga culimada laakin waxaan leenaha waxay tahay cudurdaarkoodana waa leeyihiin laakiin rasuulka in la raaca ku haboon marka masalada intaa marka loo fahmo wasaxaxa al a'imatu a'imadii waxay saxiix yeeleen waqfahu ibnu kasiirna dhegeyso kitaabkiisa irshaad eh, irshaad lfaqiih Eh, ilaa macrifati adilati tanbih wuxuu ku yidhi juska koowaad safxada todobaatan iyo saddex walaa tasixu waxa uu yidhi walaa tasixu asaaniiduhu xadiidkan asaaniiddiisa ma ansaxayso yii ayb sidaas ibnu kathiir raximah llahu tacaala uu ishaaray xaafid ibnu xajarna talkhiiska wuxuu ku yidhi qaala daara quطniyu waqafahu yaxya alqaطaan iyo wahushayn iyo wagayruhumaa intaas mawquufay ku wariyeen wahuwa sawaabu wladii rafacahu yaa rafciyay xadiidka laba qof ad waxaa is haysta fiiri xadiidkan nebiga waxaa u tiiriyey caliy ibnu dabyan nin la yihah caliy ibnu dabyan nin la yidhah ayaa rafciyey yaxya ibnu saciidin alqataan husheym ibnu bashiir iyo keyrkood oo rijaalu saxiixayn ahna xadiidka mawquufay ka dhigeen waxaa rafciyey caliy ibnu dabyan caliy ibnu dabyanna dacafahu lqataan wa ibnu maciin wakayru waaxidin aimo badan wayba daciifiyeen ninkaan hahay ayb marka saa darteed eh, xadiidkan riwaayo kaloo rafcinaysaa jirto iyadana sulaymaan ubnu arqama ku jiro matruuk ah sina marka xadiidkan marfuuc kuma noqon karo mawquufnimadiisoo ku joogayaan haddawba mawquufnimada ku ansaxa way ayb saa darteed marka atayamum darbatani xadiidka uu ku taagan yahay maanta waa aragtay marka naam inuu yahay xadiis daciifa naam mirfaqeynka xadiidka ishaarayan inuu daciif yahay waa aragtay oo waa isla isaga oo mawquuf cala bni cumar uu yahay xadiidka marka kafaynka sheegayana in nebiga loo kor yeelay lidalika bukhaari waa jazmiyey atayamumu lilwajhi walkafayni buu yii walmirfaqayni ma uusan ihin ayb وعn abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu waxau yihi asaciidu ciidda wuduءu lmuslimi muslimka weyse qaadkiisii waduءu lmuslimi muslimka wixii uu ku weyse qaadanayo waay wain lam yajid younan helin almaa biyo yousan helin cashra siniina toban sanaba biyo helin helinin faidaa wajada almaaa haddii uu biyo helo falyattaqi illaaha allaha ka cabsado walyumisahu ha taabsiiyo basharatahu korkiisa korkiisa biyaha ha taabsiiyo rawaahu lbazaaru bazaar baa xadiid ka wariyey wasaxaabu ibnu lqaaan ibnu lqaaan alfasina xadiidka waa saxiix yeelay laakin sawaba daara quniyu irsaalahu daara quni waxau sawaab ka yeelay ou saxiix yeelay irsaalahu xadiidkan inuu mursal yahay mursalna dawaa taqaanaa waa maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam weli tirmidiyi tirmidi waxaa usugnaatay can abi darin naxwuhu xadiidkan oo kale weriye wasaxaxahu tirmidina waa saxiix yeelay marka xadiidka abu hureyre iyo midka abu dar ee tirmidi oo weriyey labadooda waa laysku xoojiyey marka irsalka uu sheegayo daar qutni wuxuu ku xoogeysmaa riwaayada tirmidi saa darteed xadiidku marka waa xadiid saxiix ah oo aimadu ay saxiix yeeleen xadiidkan marka bukhaarina waa u baabaysta isagoo kale u baabaysta wuxuu yihi baabun asaciidu waduu lmuslim xadiidkan baab ka dhigtay xadiidkan marka waxaa laga qaadana waxay tahay dhowr masalo masalada masaasha laga qaadana waxaa kamid a ah, ciidda qofka inuu marka uu ku asaciidu waduu lmuslim ciiddu inay tahay waxa qofka uu ku weyse qaadanayo xataa hadduusa biyo helin toban sano ayb hadduu biyo helana allaha ka cabsado ee korkiisa ha taabsiya waxaa laga qaadanaya xadiidkan tayamumku inay dahaaradiisu ay tahay dahaara mu'aqata inay tahay ee aysan ahayn dahaaro rasmi ah inaysan ahayn oo ku-meel gaarsiis keliya inuu yahay oo biyaha inta aad adiga ka helaysid unbaa tayamumka wey haddaad biyihi heshid waa inaad ways wayse kuma dhawrno inaad wayse la timaada haddii aad awel janaabo adoo qaba aad tayamumsatay oo dhowr salaad ku dukatayna oo aad yani ayaan aad ku aad salaadaha ku dukanaysa qaabkaasna maalinkii biyo aad hesho janaabadaadii waa soo laabanayna waa inaad marka janaabadaas iska rafisid oo biyo u qaadato marka tayamumku dhahaara kaamila ma aha ayb taasaa marka xadiidka xukunkaasaa laga qaadanaa xadiidkan oo dahaarada tayamumku inay tahay dahaara mu'aqata wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kharaja rajulaani laba nin baa baxday fii safarin safarbay safar dhexdiisa faxadarat isalaatu salaadii baa timid walaysa walaysa macahumaa macoodana iyadoo aysan ahayn maaun wax biyo ah walxaal laysa macahumaa macooda uusan ahayn maaun biyo biyo aysa haysanin ayay salaadii ku timid fatayamamaa way tayamumsadeen saciidan ciid bay ku tayamumsadeen dayiban oo daahir ah fasallayaa waa tukadeen uma wajadaa way heleen almaaa biyo ayay heleen fi lwaqti waqtigii ayay biyo ku heleen weli waqtigiioo lajo yani markay tukadeen kadib salaaddii ay tukadeen waqtigeediion weli bixin ayay biyo heleen fa acaada axaduhumaa midkood wuxuu soo celiyey asalaata salaadii iyo walwuduu'a iyo waysaqaadkii walam yucid ilaakharu ka kalena salaadii sooma celinin uma ata ya rasuul allahi bay u yimaadeen sala allahu alayh wali wasalama fadakaraa dalika lahu fadakaraa way sheegeen dalika kaagaas arrinkaas lahu linabiyi bay u sheegeen sala allahu alayh wali wasalama faqaala liladii kii wuxuu ku yidhi lam yucid aan ku celinin tayamumka ee salaada aan kusoo celinin asabta sunnata sunnadii baad asiibtay adiga waajza'atka salaatuka salaadaadiina waa kuu gudantay wa qaala lilaakari ka kalena wuxuu ku yidhi laka alajru adigana ajarkii baad leedahay maratayni laba jeer ayaa ajarkii aada leedahay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wanasaa iyo nasaa-i baa wariyeen abu daawuud iyo nasaa-i marka xadiidkan isagoo mursala ayay soo saareen oy wariyeen abu daawuudna marka uu xadiidkan soo saaray kadib wuxuu yidhi dikru abi saciid xadiidkan in abu saciidin alkhudri lagu xuso laysa bimaxfuudin buu yidhi maxfuud ma ahan buu yidhi laakiin xadiidkan ibnu sakan baa saxiixiisa ku weriyey marka waa xadiid saxiixa ibnu sakan ayaa dariiq mutasila xadiidka ku weriye saxiixa fiqigiisana marka waa maxay inay banaan tahay xilligii nebiga in la ijtihaadi kari xilliga rasuulka sala allahu alay ali wasalam hadduuna nebiga joogin asxaabta inuu u banaanay inay ijtihaadaan saa darteed labadaa nin way ijtihaadeen ninba marka say la noqoto ijtihaadkiisii wuu ku camal falay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan waxay tahay saddex afar xaalo ayaa jirta nacam laba xaalo waa laisku waafaqsan yahay laba xaalona khilaaf baa ku jiro xaalad waxa ay tahay qofkii hadduu tayamumsado asagoon weli salaadii gelin biyihii ou helo ijmaac wuxuu ku guntamay in uu biyahaas ku weysaysanayo oose salaada uusan gelaynin waa haddii uu tayamumsaday biyihiina markaa isagoon weli salaadii gelin ayaa biyihii uu helay waxaa waajiba marka inuu weysa qaato tayamumkiisi waa u dhamaanaysaa ijmaac waa mas'aladaa haddii isagoo salaada ku dhex jiro biyihii ou arkana khilaaf baa ahlucilmiga dhexdooda ka taagan alimaamu shaafici iyo fuqahada ahluxadiidka waxay ku tageen in ounan salaadii ka bixaynin maxaa yeele salaadan dhahaarow ku galay uga bixi maayo marka nacam biyo ou arka keliya nacam waa wadanaa salaadiisa ayb ibnu mundirna kaasuu rajaxay xaaladda labaad waxa ay tahay marka haddii intuu salaadii dukado waktigii salaadaas la dhaafo masalan duhur buu dukaday salaadii duhur waktigeeda waa la dhaafay casirkii u biyo helay duhurka inuusan soo celinaynin ijmaaca ku gunta midda kale marka afaraad waxa ay tahay khilaafka uu ku jiro duhurkiiba dukaday salaadiiba marka waa tayamumsaday salaadiiba u dukaday markuu salaadii ka baxay kadib iyadoo waktigii ou joogo oo waktigii duhurna aan weli la dhaafin ayuu biyihii helay waa mid hadda xadiidkan uu sheegayo khilaaf baa ku jiro xadiidkanna waxaa laga qaadanaya inuunan soo celinaynin salaada leanna muxuu yihi nabiga asabta sunna layihi kii aan soo celinin labadooda marka yaa sunada waafaqay nabiga sala allahu alayh wali slam sunadiisa kii aan soo celinin baa waafaqay kan soo celiyeyna laba ajaraad leedahay la layihi sababta loo yiri maxay tahay labada jeero oo dukaday mar mar walba ajarow ka helaan ee ma aha ijtihaadkaagii baa saxiix ahayo laba ajer saasaad ku hesho ajru lisaaba iyo ajru marka alijtihaad saa looma jeeda ee labada jeer oo kala dukaday dadaal ahaan oo u sameeyey asagoon sunadii khilaafaynin taas buu ajar ku helaan sidaas ayaa marka ay culimaduna ay tilmaameen marka xadiidkan marka meelahaas marka uu aada u tilmaamaya marka inahan in la xusuusnaadaa marka muhiima ah. nacam qaybaan iyada ibnulmundir kitaabkiisa alawsadka ayuu afartan qayboodna uga hadlaa wabilahi tawfiiq wsala allah waslam calaa nabiyina maxamedin wa